ku yeelanayaa afraaddii hooyooyinkii aabbayaashii ha uguna darnaatee caruurtii furniinku ayuha alikhwa walakhawaat waa arrin ay dhibtiisu ay aada iyo aad u badan tahay mujtamacaadka ama bulshooyinka bini-aadmiga ee maantuna ay aada uga xanuunsanayaan oo dhibtiisu ay gaadhay muslin iyo gaal labadaba haddii ay mujtamacaadka muslimiinta ama bulshooyinka muslimiinta haddii ay dhibta furniinku aanay aada u saameyn waayihii hore inkastuu furniinku weligiiba ahaa xaqiiqo iyo dhib ijtimaaciya oo jirtay haddana laakiin ayuha alikhwa walakhawaat dhibtiisii waayahan dambe way badatay wejiyo kala duwan oon hore loo oqoonna way yeelatay waxaa dhici karta in dhibtiisu ay raad badan iyo saameyn fara badan ay ku yeelatay aqaliyaadka muslimiinta ah ee ku nool galbeedka ama waqooyiga america ama yurub ama meelaha kale ay muslimiintu ay ku yihiin aqliyaad ayuha اlإkhوة واlakhawaat si aynu u fahamno dhibaatada iyo saameynta diforceka ama furniinku u yeeshay waxaan idinla wadaagayaa ixsaa'iyaad iyo diraasooyin laga sameeyey heerka uu gaadhsiinsan yahay furniinku midna waa inaan ogsoonaanno mar walba sida dad badan oo darsa burburka reeraha ay sheegayaan in diforceku aanu maanta ahayn mushkilad ku kooban mujtamacaadka gaalada oo keliya ee uu noqday mushkilad saamaysay mujtamacaadkii muslimiinta ixsaa'iyaadku iyo tirakoobyadu nambarada ay sheegayaan waa qaar dhaxdin leh mana joogno ayuha اlkhوa alakhawaat xilli runta la iska qariyo runta la daboolo xaqaa'iqda la daboolo oo laysku dayo in lagu noolaado wadci iyo waaqic khilaafsan xaqiiq ahaan waaqica iyo wadciga lagu nool yahay laakiin waxaynu ognahay isla markaa sida muxaadarada dhammaadkeega aan tilmaami doono haduu ilaahay inoogu simo subxaana wa tacaala khaasatan haddaynu inagii muslimiin nahay inuu ilaahay subxana wa tacaala uu cilaaj iyo dawo uu u yeedhay ixsaa'iyaadka aan doonaya inaan idinla wadaago waxay ka kooban yihiin saddex bay ka kooban yihiin ta ugu horaysaa waa mid laga sameeyey north america muslimiinta north america ku nool iyo raydka uu dhiforsku maraayo ta labaad waxaan doortay laba dal oo dalalka muslimiinta ka mid ah waa sacuudi arabiya iyo dalka masar marka haddaan ah, aan ixsaa'iyaadkan ayuha alikhwa alakhawaat aan idila wadaago eh, badankooguna waxay u baahan yihiin akhrin aan warqadda ka akhriya ayay u baahan yihiin eh, tiro koob ama survey analysis uu sameeyey nin muslim oo sosiologis ahaa oo ilyas bayonis la yidhaah kuna noolaa magaalada new york eh, analysiskan iyo taxliilkan wuxuu sameeyey eh, horaantii kun iyo sagaal boqol iyo sagaaشhanadii waxaa ama taxliilkiisu dabcan wuxuu ku sameeyey reeraha muslimiinta ah ee north america ku nool waa u s a iyo canada waxa uu yidhi divorce rateku waxa uu yahay thirty one point fourteen percent bimacnaa waxa weeyaan boqolkii reer ee is-aroosta boqolkiiba tirty one point fourteen percent ayaa ku dambeeya divorce oo reerahaasi waxay ku dambeeyaan isfurniin iyo burbur ayay ayay ku dambeeyaan raydkaasi ama nisbadaasi dalaaqa analysiskan ama taxliilkan lagu sheegay horaantii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashanadii waxay yidhaahdeen saddex jeer ayay ka sarraysay labada dal ee caalamalislaami xilligaasi divorce raidekoogu ugu sarreeyey oo ahaa masar iyo turkiya oo labadaba wuxuu ahaa ten point ten bercent buu ahaa nisbada mi'awiga ah ee divorce raideka wakhtigaasi masar iyo turkiya oo labadoodu ahaa labada dal ee caalamalislaami ugu furniin badnaa dadka isguursadaa ay ugu furniin badnaayeen wuxuu ahaa boqolkiiba toban buu ahaa laakiin muslimiinta north america ka nool xilligaasi ayuu alikh walakhawaad diraasadani waxay sheegaysaa inuu divorce rateka ama tirada dadka isfuray ay ahayd boqolkiiba tirty one point fourteen waad arkaysaa siduu sarreeyey laakiin ayuu alikh walakhawaar alkhawaad warka naxdintali wuxuu yahay ee qof walba yacnii eh, faajicada ku noqonaya argagixisn argagixiska ku keenaya in diraasaad labaatan sano kadib la sameeyey waa diraaso la sameeyey eh, laba kun iyo maalinkaa maanta ah tobankii waa sanadkii hore weeyaan waxay tilmaamaysaa in imaamiyada counselorska waa marriage counselorska dadka kala taliya in dhinaca in mashaahidka caa'iligaah iyo alaaqa iyo furniinka iyo caruurta imaamiyada masaajidada iyo dadka loo yariska ah garyaqaanada qaata kaysaska la xidhiiro furniinku waxay tilmaameen in furniinku uu weli kor u sii kacaayo oonu hoosu dhicin jaaliyaadka ama aqliyaadka muslimiinta ah ee north america ku nool marka waxaad arkaysaa ayoha kholakhawaad in aanu situationku aanu yacni soo wanaagsanaaneyn sidaa aawadeed ayaa dadka ka shaqeeya mushkiladdani ama imaamyada masaajidada ha noqdaan ama dadka marriage counselorska ee istishaaraadka iyo talada iyo waanada u gudbiya dadka mashaakilka mashaakilka caa'iliga uu haysto ama dadka marriage problemsku uu ka dhaxeeyo ama dadka muslim communitieska hoggaanka ka ah dadka e, e, odayaasha e, mujtamacaadka muslimaad muslimiinta ee north america intaba ayuhalikhwa alkhawaad waxaa looga baahan yahay inay mushkiladani ay fiiro gaara inay siiyaan ayib haddaan u soo noqdo waxaan idhi waxaan idina wadaagayaa oo kale laba diraasadood oo laga sameeyey laba dal oo ka mid a dalalka caalam islaami ugu waaweyn waa dalka e, sacuudi arabiya iyo dalka masr ayib diraasada laga sameeyey dalka masaaridu e, waxa ay tilmaamaysaa ayuha اkhوa اkhawaat in divorce ratka ama nisbada iyo tirada dadka isfuraya ay ayuha اkhوa اkhawaat yahay wax laga yaabay uu yahay ah, wax laga yaabay oo aad iyo aad u sarreeya eh, diraasad ay samaysay mu'asasad iyo hay-ad raacsan majlisulwasaara almasri ayaa waxa ay tilmaamtay in masar ay ka mid tahay dowladaha caalamka oo dhan inay ka mid tahay dowladaha caalamka iyo dunida tirada furniinku ay ugu sarrayso maragely forcekoogu uu aad ugu sarreeyo arrinkaasina waa arrin laga naxo waayo masar waa dal islaama weeyaan ayuha ikhwa akhawaat oo diin islaam ku abtirsada oo dhaqan islaam leh oo aan laga filanayn inay heerkaasi uu gaadho divorce rateka ama tirada furniinku waxay tilmaam daraasadin ay tilmaamtay in kontankii sanadeed ee ugu dambeeyey in divorce rateku aad iyo aad u kor u kacay dalka masar kontankii sane ee ugu dambeeyey ayoliq walkhawaad wuxuu kor u kacay divorce rateku dalka masaarida seven bercent oo ahaan jiray wuxuu gaadhay forty bercent buu gaadhay boqolkiiba toddoba ilaa boqolkiiba afartan bimacnaa waxaa loola jeedaa konton sano ka hor waxa weeyaan yacni boqolkii caa'iladood ee is-aroosa boqolkiiba toddoba ayaa furniin ku dambayn jiray laakiin konton sano kadib boqolkii reer ee isguursadaba ninkii iyo haweenaydii isguursada boqolkiiba afartan ayaa furniin ku dambeeyey tiradaasi maynan tira tiro laga naxa mayn ahayn waa ixsaa'iyaad naxdin iyo amakaa ku keenaya dadka muslimiinta ayuha alkhakhawaat waxay leeyihiin maanta yowmiyan ayuha lkhwalakhawaat waxa dalka masar la sajilaa laba boqol iyo afartan xaaladood oo furniina maalin walba dalka masaarida waxaa la sajilaa dhinaca xukuumadda dabcan waxa weeyaan arqaamtan iyo tirokoobtani ayuhalikhwa alkhawaad waxa ay ku baysgaraysan tahay eh, eh, eh, isfurniinka dhinaca maxaakimta dawladda la sajilay weeyaan laakiin hadday jiraan dad kale oo iyagu aan dowladdaba aan iska registration ama tasjiil iyo diiwaan gelin aan ka sameyn furniinkooga iyo dalaaqooga kuwaasi ixsaa'iyaadkan iyo taxaaliishani kuma jiraan ka fakir maalin walba laba boqol iyo afartan xaaladood oo furniina ayaa la diiwaan geliyaa dalka masaarida sidaa aawadeed tirokoobtan markii la sameeyey waxaa la sheegay in xaaladaha furniinka ee ka sajilan maxaakimta masaaridu uu ahaa two point five million laba milyan iyo badh xaaladood oo furniina waxa weeyaan yacni marka dal muslin ay ka sajilan tahay laba milyan iyo badh xaaladood oo furniini aahaarta jaanibiga ah iyo raadadka ay mujtamaca ay ku yeelanayso ayuha اkhw alakhawaat adba waad qiyaasi kartaa imise caruura ayaa maalinkaa maanta ah yacnii la tawaawacaya dhibaatooyinka furniinkaasi imise caa'iladood lama ninka iyo haweenayda isfuraya ayuhalkholakhawaad furniinku labadoodun kama dhexeeyo haddii aan la hagaajin oo siduu ilaahay subxana wa tacaala ina amray aan si wanaagsan hadhow lagu dhammayn furniinkan iyo talaaqan oo lagu dhammeeyo colaad iyo maxaakim iyo is-ashtakeen wax weyn labadii reerood iyo labadii ma garanaysaa ay ahaliyadii colaad iyo dhib iyo mashaakil fara badan ayaa ayuha اlkhwa alakhawaat soo gaarhaya taa waxaa ka sarraysa mashaakilka nafsaaniga ah ee ay u geysanayso caruurta ay u geysanayso aabbaha ay u geysanayso hooyada waxa weyan waxaan <coughs> aan la koobi karayn <coughs> diraasadani waxay sheegaysaa in divorce rateka ama nisbada dalaaqa iyo furniinka dalka masaaridu uu sare u kacay kadib markii dowladda masaaridu dhowr sano ka hor ay soo saartay eh, qaanuun اlkhulc intiina haddaad la socotaan ood macluumaadka haysaan eh, dhowr sano ka hor dowladda masaaridu waxay dhiirigelisay in haweeneyda muslimaddii ay u ashtakoon karto maxkamadda ay xaqna u leedahay inay ninkeyga iska furto abcan shareecada islaamku ayuha اlkhwa alkhawaat khulciga waxay u dhigtay shuruud bay u dhigtay waa in qaadiga loo geeyo waa in arrinka laga fiirsado laakiin in haakada haweeneda haweeneyda muslimaddaa la siiyo ma garanaysaa yacni awood iyo authority ay ninkeyga ay iskaga tegi karto weliba lagu dhiirigeliyo waxa weyan aahaarteeda ayuu leeyahay sidaa aawadeed ayaa diraasadana waxay tilmaamtay indiforce rateka ama nisbada tirada furniinka ee dalka masar uu kor u kacay markii qaanuunka la soo saaray eh, waxaan doonayaa kale inaan idiin tilmaamo <clears throat> inay jiraan qawaaniin fara badan oo eh, united nationska alumam almutaxida ka soo baxay qawaaniintaasi oo la xidhiidha in caa'iladda alusra dabcan waxa weeyaan waxaa la doonay in laga hirgeliyo caalam alislaami qawaaniintaasi oo ka duwan qaanuun alaxwaal alshakhsiya qaanuunka reerka ee ku baysgaraysan ee ku dhisan shareecada islaamku wuu ka duwan yahay waxaa laga hirgeliyey qawaaniintaasi united nationsku ay soo saartay meelo ka mida dalalka caalam alislaami waxaan sheegi karaa algeria waxaan sheegi karaa alurdun waxaan sheegi karaa dalka morocco oo xitaa idaacadda b b c da af soomaaliga ku hadashaa ah ay taqriir ay ka samaysay qawaaniintaasi ayuha alikhwa waa qawaaniin loogu talagalay waanaad raajici kartaa haddaad website united nationska aad gasho oo aad eegto in qaanuun alusra in iyo in qawaaniintaasi oo dabcan ka soo baxay shirar badan oo united nationsku ay sameeyeen oo la doonayey in eh, empowerment lagu sameeyo dumarka bimacnaa in dumarka la xoojiyo dabcan sida loo xoojinaya waa maxay waxa weeye waa in ninkayga laga horkeeno waa in lagu dhiirigeliyo inay guriga ka baxdo waa in lagu dhiirigeliyo inay shaqaysato waa in lagu dhiirigeliyo inaanu guurku macno aanu lahayn waa in lagu dhiirigeliyo inaanay u baahnayn inay caruur koriso qawaaniintaasi <clears throat> adiga ayaa äh, akhrisan kara way ku qoran yihiin wayna ku jiraan websiteka united nationska way ku jiraan shirarkii lagu qabtay kii masar lagu qabtay kii bikiin dalka chinaha lagu qabtay waxaw qaraaraad fara badan baa ka soo baxay oo col iyo abaar ku ah muslimiinto keliya ma aha ee waxa weyan alusra ama muslimiin ha noqdaan ama gaalo noqdaan waxa weeyaan si ayuha اkhو اkhawaaت adduunka yaعni galbeedka maanta waxa uu calanku u taagan yahay waa tayaarka ama fikirka liberaaliga ah ikirka fikirka liberaaliga ah saa taqaanaana waxa weeyaan wax allaale wixii yacnii qiimo leh qiimo u leh mujtamaca qiimo u leh reerka qiimo u leh carruurta intaba way ka soo hor jeedaan sidaa aawadeed ayaa waxay dhiirigeliyaan in laba nin ay isguursan karaan waxay dhiirigeliyaan in laba dumari ay isguursan karaan waxay dhiirigeliyaan in usrada iyo caa'ilada la yaqaanay fi lmujtamacaati albashariya fi asaabiq oo ah inay nin iyo haweenay isguursadaan inaanay ahayn wax sugnayn oo siyaabo kale la guursan karo waanan filaya ayuha alkhwa alakhawaat inaad fahmaysaan waxaan u jeedo iyo meesha aan meesha aan ka imanayo cumuuman qawaaniintan la xidhiidha dhinaca caa'ilada iyo reerka iyo usrada intuba waxay noqdeen kuwo dhibaato fara badan ku keenay guryihii muslimiinta saan inii sheegeena meelo badan oo caalamalislaami ka mida ayaa lagu dhaqay oo la diiwaangeliyey oo laga dhigay distooro iyo qaanuunno lagu dhaqo reerka ayib haddaan usoo noqdo eh, sacuudiga haddaan usoo noqdo ayo khawaat diraasada ay samaysay wasaaratu takhdiid asacuudiya ayaa waxay sheegaysaa in nisbada ama divorce rateku dalka sacuudiga uu yahay yacnii mid isaguna kor u kacay fi sanawaat saabiqa oo nisbada ama raydka uu gaadhay wuxuu ahaa boqol oo sacuudigii weeyaan oo aynu garan karno yani inuu yahay mujtamac yacnii conservativa mujtamac ku adadag dhaqanka islaamka laakiin ayaa nikhol waxaynu ognahay sidaan hadhow tilmaami doono sababaha keenaya in nisbada ama raydka diforceka iyo furniinku inuu kor u kaco beselkii oo kale dal sida sacuudiga oo kale ah oo aynu nidhi waa dal conservativa ah, oo dhaqan conservativa ah, oo islaamka ku dhisan ayay mujtamacu ay ku dhaqmayeen waxa weyaan waxa keenaya waa internetka waxa keenaya waa ufurniinkan ay isku fureen in dhaqanka galbeedka iyo dhaqankan kale islaamka ka duwan waxaan waa fadaa'iyaadka waxa weeyaan waa xoraynta faraha badan ee laga xoroobayo amaba laga furfurmaayo ayolakhawaad dhaqankii iyo xishoodkii iyo wanaaggii asalka u ahaa dadka muslimiintaa Eh, waxay sheegeen in sanad sanadada ka mid ah eh, almaxaakim sharciya sacuudigu in laga sajilay oo laga diiwaangeliyey toddobaatan kun oo guur maxaakimta sharciga ee guurka laga diiwaangeliyo sanad sanadada ka mid a ah, waa sanadahan dambe weeyaan waxaa laga diiwaangeliyey toddobaatan kun baa laga diiwaangeliyey laakiin waxay idhaahdeen saddex iyo toban kun ayaa ku dhammaaday furniin saddexiyo toban kun ayaa ku dhammaaday furniin waxa la yaab leh in daraasadina ay sheegtay in diforceka ugu faraha badani uu ka dhacay magaalada riyaad magaalada riyaad waxaad arkaysaa halkani in diforceka uu yar yahay meelaha tuulooyinka iyo magaalooyinka yaryar ee weli dhaqanka galbeedku aanu soo gelin waana xaqiiqo jirtaa meel walba oo dhaqanka reer galbeedku uu ku faafa caalam alislaami waxa weeyaan fasaad baa ka dhasha waxaa ka dhasha in furniinku uu ku bato waxaa ka dhasha in burburka reerku uu ku bato waxa ka dhasha in khilaafaadka ninkii xaaskiisu ay ku bataan diraasadan sacuudiga laga sameeyeyna ayo ikhwa akhawaad waa daliil iyo shaahdi ayay ka tahay waayo waxay daraasadu tilmaamaysaa in raydka ugu sarreeyey ama nisbada ugu sarraysay ee xaaladaha furniinka ee dalka ah, maxaakiimta sacuudiga laga sajilay in magaalada riyaad ay ugu badnayd waay asheekh cabdicasiis ibnu cabdallah ibnu moxamed ali sheekh oo ah muftiga sacuudiga eh, ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha diforceku ay kor usii kacayaan dalka sacuudiga waay waxa uu sheegay ayuha alikhwa alkhawaat in isagu sanad keliya yani e, wuxuu eegay afar kun oo xaaladood oo furniina ayuu eegay oo muftiga sacuudiga yani iska dhaaf ayo ikhwa akhawaat yani maxaakimta kale ee sharciga ee guurka waxaan jeedaa dhifoorska iyo furniinka laga diiwaangeliyo iska dhaaf muftiga sacuudiga laftiisa ayaa wuxuu yidhi xaaladaha isagu shaksi ahaan uu u fiiriyey ee u eegay ayaa waxaa ahayd afar kun oo xaaladood ayay ahayd waay bimacnaa muftiga sacuudiga waxaa lasoo hordhigaa maalin walba shan iyo toban xaaladood oo talaaqa ayaa lasoo hordhigaa maalin walba yowmiyan daily muftiga sacuudiga waxaa lasoo hordhigaa shan iyo toban case oo diforca shan iyo toban xaaladood oo furniin iyo talaaqa maraan barnaamijaan ka dhegaysanayey qanaat raxma sheekh maxamed xasaan uu leeyahay ayaa usbuuc ayaa waxa ay ka hadlayeen ama dhowr maalmood mushkiladda diforceka iyo talaaqa ayay ka hadlayeen sida mujtamaca masaarida ay raadka ay ugu yeelatay xaqiiqatan waad la tacajubaysaa yacni dadka soo hadlaaya dumarka soo hadlaaya waayo waxaan dhegaystayaasha ayaa loo furay inay in commentskooga ama in tacliiqaadkooga ay ka bixiyaan inay mashaakilkooga ay soo bandhigaan waad la tacajubaysaa nimanka iyo dumarka soo hadlaya weliba waxaan firo gaara aan siiyey in cimriga dadka soo hadlaya ay kala duduwan yihiin xaaladaha la yaab kale aad arkaysaa waxa weeyaan dad soddon sano isa soo qabay dad afartan sano isa soo qabay oo haddana yacnii qarka u saaran inay isfuraan amaba ka fekeraaya inay isfuraan ayoon ikhwa alakhawaat oday iyo islaan afartan sano soo joogay waxay isku furaan maxaa keenaya barnaamijkaasi maalilaan dhegaysanayey ayaa sheekh azhariya ayaa wuxuu yidhi yani wuxuu yidhi selfonkeyga buu yidhi selfonkeyga maaha telefoonka xafiiskayga maaha selfonkeyga buu yidhi taqriiban taqriiban boqolkiiba siddeetan dadka ila soo hadleen selfonkeyga igala soo hadla mobilkaygu waxay iila hadlay waxay igala hadlayaan mashaakil caa'iliya family problems ayay igala hadlayaan buu ku leeyay taqriiban boqol kiiba siddeetan kooliska ama mukaalamaadka layla soo hadlaa waxay ka tacalluqdaa divorce iyo marriage problems ayay ku tacalluqdaa waad arkaysa ayoh ikhwa akhawaat ku kusii dheeraan maayo ayuha اlkhwa alkhawaad ixsaa'iyaadkaasi oo idinkuba waad aragtaan eh, laakiin waxaanu sheegayna ayuha اlkhwa alkhawaad in mushkiladdani ay tahay mushkilad aad iyo aad u weyn mushkilad aad iyo aad u ballaadhan oo loo baahan yahay sidaan idhi dadka ka shaqaynaya sidii reeraha loo burburin lahaa sidii ka dhawn loogu samayn lahaa ama loo yarayn lahaa mashaakilka caa'iliga iyo burburka reeraha iyo khilaafaadka ninka iyo xaaskiisa ka dhexeeya ama ha noqdaan imaamyada ha noqdaan ama marriage counselorska ha noqdaan ama dadka ka taliya in maraakiista islaamiga ha noqdaan waxayn xaaladdani waa xaalad u baahan ayuhalkhulakhawaad in loo fiirsado eh, haddaan u soo noqdo ayuhalkhulakhawaad aan waxoogaa aan dul maro eh, mashaakilka haysta in eh, dadka muslimiinta ah ee north america ku nool soomaalida ha noqdaan khaasatan matrikii oo kale imawaya waxanu la hadlaynaa mujtamac soomaaliya ayaan la hadlayaa amaba si caama waxaa weyan ayon ikhwalakhawaad mashaakil fara badan baa jira diforcekuna ayon ikhwalakhawaad aahaar badan iyo saamayn badan ayuu ayuu ku yeeshay hooyadiibuu ku yeeshay saamayn oo waxa weeyaan dictioneriga ama qaamuuska hooyada af soomaaliga north america ama yurub ku nool waxa soo galay kelmad la yidhaahdo oon hore loo aqoon single mother macnaheedana ayohal ikhwa alakhawaat dhammaantiin waad wada garanaysaan single mother waxay tahay dhibta haysata mashaakilka haysta iyo sida ay ugu tawaawacayso ayohal ikhwa alakhawaat yacnii dalalka dalalka galbeedka iyo dalalka yurub intaba waad garanaysaan single mothernimadu waa mushkilad ka dhalatay diforceka waxaa laga yaabaa in dumarka qaarkood odayga dhintay laakiin tiradu waa intee Ah, dumarkan sigalmaadarka ah ee soomaalida ah, ama oo muslimiintae north america iyo yurub ku nool inteebaa sababta ay walaashaasi singalmaadar ay ku noqotay sababtu ay tahay ninkiibay kala tegeen bay heshiin waayeen ama odaygiibay soomaaliya kaga timid waa tiro fara badan weyan ayoole kolkhawaad dhibta uu dhifoorsku keenay waxaa ka mid ah ayoole kolkhawaad in ay caruurtii ay dhibaatoonayso waxaad qiyaasta ayoole kolkhawaad yani maselkii oo kale dadka isku furay dalkii ama dhul muslim isku furay waxa weyn carruurtii waxaa joogaa adeeraa joogaa abtiyaalbaa joogaa edooyin baa jooga habaryaraa joogta qaraabadii baa joogta eheliyadii baa joogta caruurtii waa lagula korinayaa laakiin maraykan iyo north america walaasha lagu furay ama ninkaygii oo soomaaliya jooga ama kenya jooga ama egypt jooga sida xaalado fara badan oo isoo maray oo laygala hadlay waxa weeyaan ee dooratay inay ninkaygiis ka furto oy keligeed north america ay ku noolaato waxa waa inay iyadu carruurta iskuulka geyso weeyaan sunday morning iyo saturday morning waa ina iyadu carruurta quraan madrasada qur-aanka ay geyso weeyaan waa inay carruurta u shaqayso weeyaan inankii markuu noqdo dhowr iyo toban jir waxa weeyaan aabbuu u baahan madaxa ka jabiyo oo fadhiisiiyaa iyadu shaqadaa ma qaban karto inankaygii ma edbin kariso waxa weyan mashaakilka ku furmay adba waad qiyaasaysaa dabeetna waa taa kolba kula soo roorisa masaajidka ee imaamkii masaajidka ama sheekhii masaajidka ama macallinkii madrasada kala hadlaysa dhibaatada caruurtii ka haysata diforcka waxaa ka dhashay ayuhalkhwaad olso mashaakil yani nafsaaniya ayaa ka dhashay oo caruurta uu ku keenayo ya waayo waxa weeyaan waynu ognay ma lihin ama furniinku ayuhalkhwalakhawaad mararka qaarkood waa xal weeyaan oo waa wax ilaahay banneeyey laakiin wixii markuu noqdo yacnii tusbax la gooyey oo uu noqdo wax caadiya u noqdo oo uu noqdo xitaa wax lagu faano uu noqdo wax ninku xaaskiisa uu ku hadido waan ku furi doonaa waan ku furi doonaa amaba ay haweenaydu ninkayga ay ku hadido oo tiraa haddii lay furo ma faydh bay jabi doontaa waxaan xaaladdaasi ayu ihi walakhawaad maaha xaalad caafimaad qabta ma aha ee waa xaalad loo baahan yahay in dawo loo baaro waay uh, <clears throat> matelkii oo kale <clears throat> in uh, wadaadada jazaahum allah khayr madaarista uh, macalimiinta ka ah ama ka warhaya madaarista ayaa waxaan weydiiyey su-aal baan weydiiyey laba laba magaalo seattle waan weydiiyey minneapolisna waan weydiiyey waa laba magaalo ay soomaalidu ku badan tahay su-aashaan weydiiyey waxay ahayd caruuraha la keeno madrasada qur'aanka badankooga ayaa keenaa jawaabta igu soo noqotay waxay ahayd dumarka ayaa u badan bal dadka qaarkood macallimiinta qaarkood waxay ii sheegeen in yacni tiro tiro aad u fara badan war aabbihii mee goormay hooyadu mas-uul carruurta ka noqotay goormay hooyadu iyadu qaaday mas-uuliyaddii reerka dhaqankeenna may ahayn caadooyinkeenna may ahayn diinteennana ma aha waxweyn aabbaha ayaa wixii guriga ka baxsan mas-uul ka ah hooyadu guriga ayay mas-uul ka tahay war niyo soomaaliyeedna haweenay markaad guursatay eed noqo ee tidhi zawj baa noqonayaa waajib baa ku saaran amaama allah amaama awlaadik amaama zawjatik amaama almujtamac ilaahay agtiisa mas-uuliyad baa ku saaran carruurtaada mas-uuliyad baa kaa saaran reerkaaga musliid baa kaa saaran waxa la yaabay maalin reer soomaaliyeed ayaa salaada maqrib kadib bay ii yimaadeen mashaakil baana haystaa dibadda ugu baxay gaadhigoogay ku dhex jireen walaasha muslimaddii dalka way ku cusubtay dowladda ayay musaacado ka qaadataa ninna waleedo waa la qabaa mushkiladda ugu weynay ay ma garanaysaa maalinka maanta in ay sheeganaysa waxay ahayd waxay tihi sheekhow ninkani lacagtii dowladdu ay carruurta siinaysay ayaa intuu qaato ayuu qaad buu ku cunaya acuudu biاllahi min ashayطan rajiim akhi waxaa jira yacni xitaa waxyaalo war ragnimada ka kaalay dadnimada ka kaalay insaaniyadda ka kaalay waxaa jira wax laga xishooda ayaa jira yacni طabcan inagu ma camin ma xaaladdaasi xaalad caamo kama dhigayno waxaa jira maa sha allah rag soomaaliya oo qiimo leh oo qaaya leh oo aabbayaal wanaagsana oo guntiga dhiisha iskaga dhigay oo u dadaalay oo u shaqeeya caruurtooda reerkooga oo reerahooga dhaqaa laakiin waxaa ku jira dadkii waxaa ku dhex jira dad xun baa ku dhex jira ayo alkhawaat aabbayaal aan wanaagsanayn baa ku dhex jira oo dayacaaya caruurtii oo reerkii dayacaaya marka ayo alkhawaat yani war haddaad aabbow joogto war islaanta aroortii iyo sideedda aroornimaha kicine aduu caruurtaada madrasada qur-aanka gee aduu ka warhay ilmahaagu waxa iskuulka uu samaynayo gradiskiisa haddii mashaakil uu ku dhacay wixii jira inaad adugu aad ka warhaysa ayaa lagaga baahayey yacnii dhinaca dumarka iyaga laftoodu ma ma mushkilad yara ayuhalkhawaat mushkilad badan ayaa dumarka ka dhacaa aniga xaaladahay soo maray xaqiiqatan ee aan aad iyo aada u diiday Eh, habeen sii horaysana khadka telefoonka waan ka idhi masaladaasi waxaan arkay dumar fara badan oo intay sheekhii ama wadaadkii masaajka la soo hadlaan kuanaayo sheekhow eh, waxaan doonayaa inaan ninkaygaan iska furo waay maxaad ninka iska furaysaa eh, dalkii baan kaga imid kolkaasi dhowr jeer baan isiri u dir ma garanaysaa sponsor u dir wadaadkii waan soo kaxin kari waayey kolkaasi inaan wadaadkii aan iska furaan doonaya subxaan allah wadaadka ma wadaad aad lix caruura aad wada dhasheen ama shan caruura aad wada dhasheen misaasuu kuugu fudud yahay inuu saa kuugu fududaado maaha yani anuu ma ayidaayo inuu ninku xaaskiisa ka maqnaado ma ayidaayo waa waa khaa weeyaan soo garan maysid shareecaduna waxay u qabatay waqti mucayana ayay u qabatay laakiin ayoha alikhwa alkhawaat yacni mararka mararka qaarkood ama inta badanba waxaan dareemaa in yani xaaladahaasi aanay xaalada hagaagsan aanay ahayn dumar xaq kule baa jira laakiin maselka oo kale eh, xaalad baa jirtay soo martay tusaalooyinkuna waxa weeyaan marka tusaale sheego ayuu arrinkii ayuu arrinkii muujinaya nin baa wuxuu igala soo hadlay kanadiu igala soo hadlay wuxuu igu sheekhow gabadh baan yani aan keenay dalkii aan ka keenay may gabadha ila soo hadashay waxay tihi sheekhow ninkaygoo kanada jooga ayaan iska furaya waxaan ku yidhi horta bal ninkii la kaalay ninka la hadallee eh, wadaadkaygii baan la hadlay wuxuu ku guri sheekhow gabadhani horta furniinku mushkilad ma leh haddii aad garato in layga furo oo shareecadu ay leedahay waa lagaa furayaa eh, wax dhibaato kama qaba arrinkaasi laakiin in gartayda la dhegaysta ayaan doonayaa waxaan ku yidhi shareecadu gartaada way dhegaysanaysaa khulciguna maaha balaan jeeg dumarka la siiyey maaha oo haweenaydu markay doontona inta iska guursato markay doontona ninka iska furto shareecadu saa ma ogola waxaan ku yidhi dhibaatada jirtaa oo maxay baan ku yidhi wuxuu gu yidhi dhibaatada jirtaa waxa weeyaan haweenaydan waxaan ka soo guursaday buu yidhi dalkii baan ka soo guursaday muqdishoaan ka soo guursaday waxaan keenay kenyaan keenay eeg hadda u fiirso muqdishoaan kula aqalgalay buu yidhi kenyaan keenay haddana iqaamad baan u saaro sacuudigaan keenay haddana sacuudigaan ka keeno maraykan baan keenay wuxuu ii sheegay lacag intee leeg ayaa igaga baxday buu yidhi dee wuxuu yidhi haddii lacagteedii ay soo celinayso waxba kama qabo gabadhii baan ku idhi ninkani maxaad ku diiddaan ku idhi ninkani waxaad ku diidday eed guurkiisa ku nacaysaa waa maxay len in la dhegaystay qaadiguna wuu dhegaysanayaa walaa xayaa'a fiddiin gabadhii soomaaliyadeheed waxay ka tegi weyday inay ku tidhaahdo hore waan ugu araarto waxaan ilaa xayaa fiddiin waxa ay tidhi ninkan waxaan ku diiday ninnimadiisaan ku diiday oo xaqii ay gogashan ku lahaa ima siiyo wadaadkii baan ku noqdo war waxaan ku uhi dee sheekh haweenaydu garbay sheeganaysa hay ballandan kartaada sheego wuxuuhi sheekhow saa hore kuu sheegay gabadhan muqdishoan kula aqalgalay kenyana waan la joogay sacuudigana waan keenay hadday ninnimadeeda diidday intii aan muqdisho la joogay ama aan ama aan kenya la joogay maxay ii diidi weyday marka ayuha alkhawaad yacnii waa waa wax lala yaabo weeyaan marka waxaan leeyahay dabcan xaaladaasi waxa laga yaabaa inay noqoto xaalad extreme inay noqoto oo dumar kalena iyaguna ay arrimo kale ay marmarsiye ka dhigtaan laakiin waxaan leeyahay walaasha muslimadda ayuha ikhwa alkhawaad ayaynu ku degdegin in ninkeyga laga furo weliba haddii ay caruur wada leeyihiin ha isku dayda inay odagaxaan keento ha isku keento inay caruurta iyo aabbahood inay midayso laakiin degdeg noocaasi ayuha ikhwa alkhawaad ma bannaana dhinaca kale haddaan ka fiiriyo waxaa jira ayuha ikhwa alkhawaad waana xaaladaha ugu foosha xun ee rake weeyaan rag muslimiina oo maraykan iyo north america dumar iyo caruur ay u joogtay wuu iskaga tegayaa soomaaliyu ku noqonayaa xaas kale ayuu soomaaliya ka guursanayaa xalkaasuu iska degayaa oo gabadhii iyo carruurtii maraykan joogay maxaa ku dhacay wuu iska ilaabay sannad laba sano saddex sano afar sano shan sano lix sano xaalado noocaasaana soo maray nin intuu aruuri carruurii xaas maraykan kaga tegey lam yutaliqhaa ma uusan furin mana nafaqaynaayo in xaqii ay ku laheedna ma siinaayo haweenay kalena soomaaliya ku guursado carruur buu ku dhalay subxaana allah sheekh moxamed saalix bin cuthaymiin raximah allahu tacaala ayaa masaladaasi isagoo ka hadlaya oo ah masalada in ninka ay waajib ku tahay inuu reerkiisa nafaqeeyo nafaqadu ninka waa ku waajib ayaa waxa uu yidhi sheekhu raximah allahu tacaala shareecadu waxa ay dhigaysaa buu yidhi in haddii ninku uu xaaskiisa uu nafaqeen waayo ileen maal bay kugu leedahe masruuf bay kugu leedahay sheekh maxamed wuxuu yidhi qaadiga ayay u tegaysaa oo waxay ku odhanaysaa alliqnii aw anfiq calaya ah, alliqnii aw anfiq calaya ah, ifur ama masruuf isii ifur ama masruuf isii hadduu masruufka uu diido oo u nafaqeen waayo waxa weeyaan waxay xaq u leedahay inay furniin ay ka diiwaan geliso maxkamadda sharciga ayo ahlkhulakhawaad saan idhi mashaakilku ahlkhulakhawaad mashaakil la soo koobi karaya maaha mashaakilka yani diforceka mujtamacaadka north america yani ku keena waxaa ka mida ah ayo ahlkhulakhawaad dhinaca dhaqaalaha oo mujtamacaad dalkeenni aynu ku nimid ikhwaani hooyadii way sabri jirtay xaasku ninkeyga way way u sabri jirtay xitaa haddii yani xaalado adagu soo maro noloshuna ayana khalkhabaad waxay leedahay aban downs bay leedahay mararka qaarkood dib baa jirta mararka qaarkood raaxaa lagu nool yahay haweeneyda muslimadina waa inay ninkeega ay ugu dulqaadato xaaladaha uu ku nool yahay maalkii oo kale diraasooyinka qaarkood filcaalam alcarabi waxay sheegeen in yanii waxyaabaha furniinka yani raydka ama nisbada furniinka waxaa kor u qaaday caalam alislaami waxay yidhaahdeen waa in dhaqaalaha laakiin ayunaqol khawaad maselkii oo kale haddaynu dalka masar dib ugu noqonno haddii maanta la yidhaah dumarkii masaarida waxa sababta u ah ama waxaan ujeedaa reerkii waxa sababay inuu diforce ama furno ku dambeeyo waxa weyn dumarkii ayaa nolol dhaqaalo aad u sarraysa doonaysaa dalka masaaridu wuxuu soo maray in eh, dagaallo ayay ayay israa'iil wada galeen wakhtiyo fara badan oo dalka masaaridu uu ka saboolsanaa xaaladdan iminka ku jiro ayaa jiray laakiin nisbada iyo reydka diforska iyo fundhiinku heerka maanta uu gaadhay ma gaadhin soomaalida dhaqankeega ayohal ikhwa alkhawaad waxaynu ognahay inay dad reemiyi ahaayeen in iska daaye yacni inkastoo ha dhaqan laga yar wanaagsanaa haweenayda ama yacni gabadha la qaba ninkeega xitaa xoolaha iyo guriga dhismihiisa ayay ka caawin jirtay markaa dhaqaale ma ahayn mushkilad keeni jirtay dhaqankeennii hore furniin m muu sababi jirin waxaa laga yaabaa in uu aabbuhu uu guriga magaranaysaa reerkiisa intuu dhowr shilin intuu uga uga tago ay hooyadu iyadu intay isku hagaajiso yacnii tobankaa shilin ama labaatankaa shilin iyadu ay reerka ay ku dhaqi jirtay maantana tallaagaddaa buuxda cuntadii baa meela kale dhigo ayaa la garan laayay intaasoo juus oo kale noocaa taalla intaasoo rooti oo kala jaadee noo taalla carruurtii way wada naaxeen mushkilada taalla waa maxay mushkiladda dhaqaalehee taallaa waa maxay ayunakhul akhawaad waxaa loo baahan yahay in arrinka arrinka aad iyo aad loo fiiriyo oo dib loogu noqdo mashaakilka diforskan iyo nisbada talaaqee kor u kacday sababtay waxaa kaloo ka mid a ah ayuhal ikhwa alkhawaad ma waxaan idhaahdaa ma diinyaraantaan idhaahdaa haddaan diinyaraan aan idhaahdo dee waxa weyn xitaa dadkii waadadaha laftoodii ayuu furniinkii ma garanaysaa uga dhexdhacayaa laakiin waxa weeyaan ayuha ikhwa alkhawaat waa iyadoo shareecadii aan la dabaqayn ah, qaladaadka ugu waaweyn ee lagu dhaco ee divorce keeni karaa waxa weeyaan waa tiyo aan qofka aad wada joogtaan aan xuquuqdiisa aan la ilaalin rights and responsibilities ninku xaaskiisa xuquuq buu ku leeyahay haweenayduna ninkeega xuquuq bay ku leeday marka waxa weyn ayuha ikhwa alkhawaad rightskaasi iyo responsibilitygaasi haddii la ilaaliyo oo qof walbaaba uu xadkiisii u garto oon layscaayin oon laysquursan yacnii wadaadada in ayaa wuxuu ii sheegayay magaalo kale sheekh soomaaliya ayaa wuxuu igu yidhi haweeney walaal muslimadaa ayaa ninkaygii ka soo ajsakootiyey oo muxuu ninkani waa waxa dhibaatad waxaa tiri wii caaya muxuu kugu yidhaahdaa waad falxuntay bismi illaahi raxmaan raxiim yacni waxaasi waxa weeyaan waa wax akhlaaqiyaadkii islaamka ka fog waa wax dhaqankii ka fog waa wax diintii ka fog marka waxaan leeyahay yar kolkhawaad ixtiraamku waa daruuri ah, in ninku xaaskiisa uu ixtiraamo haweenayduna ay ninkayga ixtiraamto ayo kolkhawaad waa arrin waa arrin waa arrin daruuriya waxyaabaha kale ee iyaguna mashaakilkaasi sababaaya waxaa ka mid ah taakhiiru اlcilaaj ah, haddii la arko mashaakil reerkii ka dhex dhashay waa in cilaajkooga iyo dawadooda ayuha اlkhوa alkhawaat waa in dib loo dhigin ah, sida aynu ah, shareecada laynu laynoogu sheegayna waxa weeyaan waa inaan lagu degdegin in la yidhaha arrinkii waa dhammaaday albaabadii way soo wada xurmeen aadna iska ma garanaysaa dariiqaaga iska mar aniguna dariiqaygaan iska maraya laa waxa weeyaan mar allaale marka aad dareento inuu jiro family problems akhi waxa weeyaan reeraha ha lala hadlo xakaman min ahli waxakaman min ahliha dad idiin garnaqa dad arrinkiina eega ayaa loo baahan yahy haddii ay jiraan dad counselorsa oo muslimiina waa in iyagii aad la hadasho imaamka masaajidka sheekha waa yani waxaa isoo maray xaalado aanu islahayn dadkani dad wada noolaan kara maaha dad wada noolaan kara oo xitaa mararka qaarkood aad aad isodhanayso talow ma kula talisaa inay isfuraan laakiin waxaanu aragnay markii ay tala qaateen markii ay isdhegaysteen ahaliyaddii markii arrinkii ay soo dhex gashay imaamkii masaajidka iyo wadaadadii ay ka waxa weeyaan dadkii way sii wada joogaan caruurtii bay wada dhaqdeen noloshii waa isbeddeshay taasina waa mid ayohal akhawaat haddii labada qof iyagu ay islaax doonayaan haddii ay wanaajin doonayaan yuwaafiq illaahu baynahumaa ilaahay subxana wa tacaala labadii qof wuu is uh, wuu iswaafajinayaa mashaakilka طalaaqa kenya waxaa kaloo ka mid ah ayoha اlkhwa alakhawaat ya waa exaggeration iyo iyadoo aad loo buunbuuniyo oo aad iyo aad loo weyneeyo mashaakilka ka dhaxeeya labada qof mararka qaarkood haddii ninkii xaaskiisii ay saasin iskugu taagan yihiin saasaad igu samaysay saasaad igu samaysay waad igu qaldantay waxaasaad samaysay oonay dhibaatooyinkoogan aanay cid kale u geyn waxaa dhici karta in aanay mushkiladdaba fiirin nin aan saaxiibnahoo in caraba ayaa haweenay buu xaaskiisiiba isqabteen marka wuxuu qaraar ku gaaray in isfuro furniinkii ka hor ayaa waa la wada fadhiisiyey dabcan markuu furniinkii markuu maxkamadda galay ayaa malaha yacni waxay galeen eh, mediation iyo looyaradii ayay ayay ayay la fadhiisteen eh, markay wada fadhiisteen markaa wuxuu qabay gabadh maraykanoo cad buu qabay isna waa carab weeyaan isagaa markaa iga sheekeenaaya wuxuu ku leeyahay wuxuu ku yidhi sheekh maxamedow gabadhii markii ay bilowday inay ka hadasho mashaakilka iga haystay anigu ama waxaan ku samaynayey oo ahaa dhibaatooyin iyo mashaakil aanan anugu kama fakrinba ismaan lahaynba war addoontan bini'aadmigay kula joogta qofkani dhib baad ku haysaa weligaba ismaan lahayn mar allaala markaannu hor fadhiisannay dadkii mediationka noo samaynayey ayaa waxay ka hadashay yacni saasaad igu samaysay oo saasaad yacni abusemi emotionally mentally si kasta s wuxuu ku leeyahay anigaaba isla yaabays idhi war niyow qofka ilan dhib ku haysa subxaan allah waxaa jira ayo ikhwalkhawaad rag badan oon firo u yeelan dhibaatada ay reerkooga ku hayaan waxaa jira dumar fara badan oon firo u yeelan dhibta ay ninkayga ku hayso walidaalika ayaa ayo ikhwalkhawaad dhinaca shareecada waxa shareecadu ayna amraysaa in loo tago dad bal idiin garnaqaa dad idin dhexdhexaadiyaa wa taasina waxa weeyaan mashaakil fara badan ayay ayay xal u noqonaysaa mashaakilka inطalaaqa waxa keena xaaraanta oo la cunaayo alikhwa alakhawaat ah, xaaraanta marka ninku waa inuu noqdo xaaraanta inuu iska ilaaliyo xalaal miirashada waa inaad ku dadaasho haddaad doonaysid inu ilaahay guriga kuu barakeeyo haddaad doonaysid inu ilaahay subxana wa tacaala risqiga kuu barakeeyo haddaad doonaysid in ilaahay subxana wa tacaala uu kuu barakeeyo reerka iyo xaaska iyo carruurta kuwa khayrka qaba ilaahay kaaga dhigo xaaraanta iska ilaali walidaalika yacni salafkii kuwa ka mida ayaa waxay odhan jireen markaan ilaahay subxaana wa tacaala aan caasiyo haddii aan ilaahay caasiyo waxaan ka gartaa dhaqanka xaaskayga ayaan ka gartaa markaan ilaahay caasiyan dibadda ilahay ku soo caasiyo guriga dibaddiisa macsida aan ku dhacay waxaan ka dareemaa sida ay xaaskaygu xaaskaygu iyo zawjadaydu sida ay la dhaqmayso dhaqankii wanaagsanaa qaabilaaddii wanaagsaneed yacnii sidii wanaagsaneed ayla dhaqmisay ayaa markiiba wuu isbedelaa waxay noqotaa qof icnaadaysa qof aan xaqayga aan ka soo bixin sababtu waa maxay ilaahay baan caysay buu leeyay marka waa ragow haddii la doonayo in reerku wanaagsanaado oo khayr iyo baraka la helo waa in macsida laga fogaado khaasatan khaasatan ayuha alikhwa alakhawaat الرزق الحرام الرزق الحرام الرزق الحرام risqiga xaaraanta ee guriga la keenayaa waxa weeyaan barakadii iyo khayrkii guriga waxa weya burburi wuu burburinayaa wuuna wuuna tirtirayaa ayib sidaan idhi ayo khawaad yani waxyaabaha cilaajka ah ayo khalkhawaad ee lagu daweyn karaayo abcan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay cilaaj buu inoo sheegay ayuha اlkhwa alkhawaat cilaajkaasi waxaa ka mid ah kuwo ka horeeya intaanay mashaakilku dhicin oo maxaa ka mid a ah? waan yar dul waxaa ka mid a ah inaad zawjad saalixada inaad doorato walaasha muslimaddii inay doorato zawj saalixa taa weeyaan teeda kale qofku markuu guursanaayo waa inuu baaritaan fara badan sameeyo oo uu isku dayo ninka iyo walaashuba qof munaasib u ah qof munaasib u ah oo uu isleeyahay waad wada noolaan kartaan masalkii oo kale haddii imanka uu nin doonaya inuu guursado walaal ninkani waaba tabaabashuu ku jiraayo wuxuu doonayaa inuu dalkii u guuro walaashuna waxay doonaysaa inay mustaqbalkeega ee north america ay ku dhisto amaba cagsigaba walaal muslimada oo doonaysa inay dalkii ku noqotay ka hijrooto dhulka gaalada iyo nin doonaayo inuu xaggan ku dhaqo carruurtiisa oo ay jaamacada u galaan markay isguursadaan waxa weeyaan gaalada waxay ku magacaawdaa guurka noocaas oo kale ma taqaanaan waxa weeyaan waa waa rasabi buu yahay failure ah, resebi ayuu u yahay failure adigaa adigaa guurkaagii baabiiyey from the beginning walidaalika waxaa loo baahan yahay in yacnii waa inuu qofku kuu yahay maxaad nolosha ka doonaysaa mustaqbalka maxaad ka rabtaa halkeed doonaysaa inaad ku noolaato waxyaabahaasoo inaad ku fakirto si aan marka sanad laba sanad la joogaba aan furnayn aan lagu dhaqaaqin markaa waanad zawjad saalixada oo munaasib ku ah doono walaashuna zawj saalixa oo munaasib u ah iyaduna waa inay waa inay doorato alistishaara wاlاstikhaara alistishaara wاlاstikhaara ilaahay baa subxana wa tacaala nebiga salى اllahu عalayh wasalam ayaa maalinkaa maanta ah in inoo sheegay qofka istishaaro sameeya ma hoogaayo qofka istikhaaro tukadaa isaguna ma murugoonaayo waay waxaa kaloo u baahan iyana yacni in wanaag lagu wada dhaqmo horaan usoo sheegay rightska iyo responsibilitieska xuquuqda iyo mas-uuliyaadka waxa carabiga lagu idhaahdo waa in la ilaaliyo oo ninkuna xuquuqdiisii iyo mas-uuliyaadkiisii uu ilaaliyo haweenayduna saasoo kale xuquuqdeedii iyo mas-uuliyaadkeyga iyaduna ay ilaaliso weeyaan waxaa kaloo ka mid ah ayuha khalkhawaad haddii uu khilaaf dhaco waa in qur-aanka la raaco wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaثuu xakma min أhlihi وaxakma min أhliha in yuriida iصlaaxan yuwafiq illaahu baynahuma waay ilahay subxana wa tacala aayaddan qur'aanka u fiirsa ayol khalkhawaad ilaahay wuxuu yidhi wain khiftum shiqaaqa baynihimaa haddaad waxaa leeya haddii aad ka cabsataan shiqaaq iyo khilaaf ninkiiyo xaaskiisa ka dhex dhaca ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay dira oo saara xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha waa cid n ah, garsoore reerkiisa ah iyo garsoore reerkeyga ah oo ninkuna waa in reerkiisa uu qof xakama ka keeno walaashuna reerkeygii waa inay nin xakama ay ka keento oo waa maxay waa inay islaaxiyaan ilaahay subxana wa tacaala wuxu yidhi ayo akhwa akhawaat in yuriidaa islaaxan hadday islaax doonaan oo quluubtoodu ay islaax iyo in reerkan in la wanaajiyo ay doonayaan yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay subxana wa tacaala wuu waafajin doonaa laakiin in wax la islaaxiyo in reerka la wanaajiyo in khilaafaadka meesha laga saaro in shayddaanka la eriyo haddii taasi ay quluubta ku jirto ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu leeyahay yuwafiq illaahu baynahumaa ilaahay subxana wa tacaala wuu waafijinayaa labada qof oo yacnii wixii khayrka ahaa gurigooga wuu islaaxinayaa barakadii iyo khayrkii ayaa gurigii ku soo noqonaysa ayuha اlkhوa alakhawaat waay taasi waa mid oo in lagu dadaalo taasina waxaa kaloo ka mid a ah ayuha اlkhوa alakhawaat walaasha muslimadda ah inaan guriga laga saarin marka ay ciddada ku jirto masle koo kale walaasha yacnii dalaaqii rajcigaa la furay waxa weeyaan waxa dhacda yani diraasaadna waan ka akhriyey waanan arkay inay walaashii markiiba odhan samaxay ninkani furay anigu meesha wada joogi mayno ma wada noolaan karno waan ka baxayaa gurigii isaguna odhanaayo anugu ku biili maayo gurigeyga iga baxo ordo meel kala soo eego laa laa laa laa laa walaasha dalaaqa rajcigaa ku jirtaa waa inay gurigii ninkeega waa inay joogto bal ayuhalkholakhawaat maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ayuhalkholakhawaat in markay weliba sheekh ibnu baas raximah allahu tacala wuxu odhan jiray waxa weliba walaasha u bannaan inay isku qurxiso inay unsu shidato inay iscadriso maxaa loola jeedaa eh, laa tadri lacala allaha yuxdiثu bacda dalika amra baa loola jeedaa oo laga yaabaaba ninkani markuu xaaskiisii inuu xiiseeyo inay iyadii xiisayso laakiin haddii ay markiiba tigir goosato isteed kala tagto dee waxa weeyaan ujeeddadii iyo qasdigii sharcigu ka lahaa in walaasha muslimaddee dalaaqa rajciga la furay ee ciddadeedii ku jirta inay gurigii ninkayga ay weli joogtaa meeshii ma suuro geliso marka waa inaan laga saarin gurigeygii aan laga saarin iyadiina waa inaanay gurigii aanay ka bixin laa تkriجuuهuna min buyuutiهina وlaa ykhrujna إila an yأtiina bifaaxishaةi mubayina ayuu ilahi subxana wa taعala yidhi wa tilka xuduud الlah bu ilahna ku magacaabay waa xad ilaahay e, waxaa kaloo mashaakilka طalaaqa ah, lagu xaliyi kara ayuha اkhو اkhawaaت yaعni in inta aan la isguursan maxaa la sameeyo wa in counseling la sameeyo iyo maalinka masaladaasaan kusoo koobaya insha allah counseling la sameeyo oo maxaa loola jeedaa wa in labada qofa isguursanaya waliba dadka da'da yar in siminaarro loo furo guur bay doonayaan soo maaha siminaar waa in loo furo imaka inagu dhulkii muslimka ma joogno laakiin masaajidada iyo islamic centrisku waa in seminaaro loo furo oo waliba maxay imtixaan laga qaado oo la eego in imtixaankaa baaskareeyaan iyon kale dalka malaysiya ayaa tajribadaasi aad iyo aada ugu najaxay waxa ay dowladdu ay soo saartay qaraar ah in dadka doonaya inay isguursadaan in aanay maxkamadda ka sajili karayn guurkii ilaa ay qaataan seminaarkaasi oo seminaarkaasi muxuu ka sheekeenayaa wuxuu ka sheekeynayaa in uh, points muxadada specific points ayuu address garaynaya maxaa kamida mid ah ahdaaf اlأsra ujeeddada in xaas iyo reer la sameeya laga leeyahay waa maxay altakhdiidu lilxayaati zawjiya seebaad aad u banaangarayseen guurkiinna iyo noloshiinna iyo mustaqbalkiinna in la fahmo nafsi ninkuu xaaskiisa nafsiyaddeeda iyo psychologigeega u fahmo haweenaydiina ay ninkaygii ay fahanto waxaa ka mida masilka oo kale seebaa jacaylka ninkii xaaskiisa ka dhexeeya loo dhaqi karaa loo kordhin karaa waxaa ka mid a yacnii seebaa loo maamuli karaa yacni almashaakil alusariya mas-uuliyaadka miisaaniyadda iyo financialka seebaa loo balaangaran karaa aynuq alkhawaad waxay sheegeen markii toban sano ka hor intii aanay mashruucaa aanay dalkooga ka bilaabin nisbada طalaaqu waxay ahayd divorce rateku wuxuu ahaa tirty two bercent buu ahaa boqolkiiba labiyo soddon buu ahaa toban sano markay qaanuunkan iyo mashruucan ay hirgeliyeen waxa weeye divorce rateka ayo walkhawaad in drob baa ku dhacay hoos buu dhacay wuxuu gaadhay seven bercent only boqolkiiba toddobo keliya wuxuu ahaa boqolkiiba labiyo soddon ercen mashruucan markii hirgeliyena wuxuu gaahay boqolkiiba toddoba ayuu gaahay ayo khalkhawaad yani eh, wakhtigu wuu igagaaban yahay laakiin waa inaynu ogaano in mushkiladdu ay jirto mushkiladdaasina ayo khalkhawaad cilaaj bay u baahan tahay in eh, cilaajkaasina siyaabo badan ayuu leeyahay xitaa ayo khalkhawaad yani in oregon statekan aan ku noolahay maxkamadaha dowladda divorce lagama ina uh, diiwaangelin karo ilaa labada qofee isfuraya ay kalaasya qaataan kalaasyo lagu tiraangaranaayo maxay seebay noloshan cusub ay waajahayaan seebay carruurtooda u wada dhaqmi ay u wada dhaqan karaan hadii ay carruur ay wada leeyihiin seebay cilaaqad wanaagsan ay u wada yeelan karaan oon tashwiish iyo mashaakil aan ku keenin carruurtoodii asal allaha caza wajal biasmaai اlxusna wa sifaatihi اlculaa waxaan ilahi subxana wa tacaala ayuha alikhwa alkhawaat aan ka baryaynaa inuu walaal ah, kulli akh wa kulli okht reer leh oo mashaakil uu ka dhexeeyo inuu ilahay subxana wa tacaala mashaakilka uu dhexdooda ka saaro inuu ilaahay subxana wa tacaala haddii ay iskaraahaysteen inuu karaahayada ilahay jacayl ugu bedelo haddii ay iskhilaafeen ilaahay subxana wa tacaala muwaafaqo iyo islaax ilahay ugu bedelo eh, ilaahay subxana wa tacaala inuu dhibta dhammaantiim inaga fogeeyo xaaladaha talaaqee mujtamacaadka muslimiinta ku dhex faafayna inuu ilaahay subxana wa tacaala yareeyo wajazaakum اllahu khayra wasalaamu calaykum waraxmat اllahi barakaatu